assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii kow iyo soddonaad ee kitaabka waa niman uu jeclaa nebigu sala allau alayh wasalam oo akhlaaqiyaadkoodii xagga maxaa muwaasaadka an soo marray inuu nebigu sal ly slam ku ammaano uu yidhi fahum minii wa ana minhum cibaadadoodana marka waa jeclaayo waa dhegaysan jiray qur-aanka halkay habeenka ku tahajudayaan iyo codkooda quruxsan iyobu ku dhaaxaysan jiray و عن أبي عن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون والتين والزيتون isagoo عشاء ku أqriyay yaan maqlay فma samictu أحada أحسن صوتا minhu ma aanan maqل qof ka cod quruxsan weliga ma aanan maqل متفق عليه و عن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال man lam yتغنى بالqur'ani falaysa mina qofkaan qur'aanka ku luuqaynin yani aan ku dhawaaqin ba ka wada naga mid ma aha rawahu abu daud bisnaadin jayid waa waxaa wariyey marka xadiidku صaxiix weeyaan oo waxaa kaloo isaguna wariyey albukhaarي can abi hurayra ayaa isaguna wariyey وأحمد وبن حبان والحاkم عن سعد والحاkم عن بن عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين marka waa xadيث صحيح xadيثka kaduna ومعنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن yjrta inuu kusii fasiraba hadda ka hor aan soo maray kahor ba xadiidkii naftiisii baa ku fasiray yjhar marka xadiidka wax lagu fasirana waxa u fiican wax riwaayo kale ku yimi وعن وعن ابن مسعوud رضي الله عنه qال qاla lي النبي صل ل سلم نبga wuxuu yidhi اقرأ عlي القرآن qur'aanka igu kor أqri فqلtu ya رsuul الله أقرأ عlyka وعlyka أنزل qاla إنii أحب أn أسمعه min غayrي faqرأت عlyه waxaan ku kor أqriyay sورaة النساء حتى بلغت هذه الآية fakayfa ida ji'naa min kuli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haa'ulaa'i shahiida aayadda afartan iyo koowaad afartan iyo aayad afartan iyo ko aayadood buu ku kor aqriyay qaala markaasu wuxuu yihi xasbuka al'aan hadda jooji faltafata ilaya wa isoo daymo faltafatu ilayhi waan daymooday faidaa caynaahu tadrifaani muttafaqu calayh waqad taqadama biraqam arbacumiya wa sita wa arbaciin baabu alxafi calaa suwarin wa aayaatin maksuusa guubaabada laisku guubaabiyey aayado iyo suurado gaara si gaara laisugu guubaabiyey in la aqriyo oo fadiilo gaara qira'adooda loo sheegay can abi saciid raafic bn اlmucalla azuraqi abu saciid alqudri ma ahayn radia allahu canhu qaal qaala lii rasul lah sal slm rasuulka allah wuxuu yidhi alaa ucallimuka acdama acdama suuratin fi lqur'aan qabla an takruja min almasjid miyaanan ku baraynin oona kuu sheegaynin suuradda ugu weyn suuradaha qur-aanka ee intaynan masjidka ka bixin xadiidku qiso kaluu lahaayo waxay ahayd ninkan abu saciid ibn lmucalla la yidhaaho uu rasuulku sal ly slm u dhawaaqay ninkaasuna kolkaa salaadda sunnugu ku jiray markaasuu la hadli waayey salaadii kolkuu ka baxay yuu u yimid oo markaasi wuxuu yidhi maxaad iigu jawaabi weyday kolkaa kuu dhawaaqay markaasuu ya rasul la kuntu usalli waan tukanayay markaasuu yidhi soo ma aadan maqal alle inuu yidhi istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum markaasuu yidhi istaqfir li ya rasuula allah marka gacmaha inta isqabsadeen bay soo socdeen xagga albaabka masjidka usoo socdeen markaasuu wuxuu yidhi intaynan masjidkaa ka bixin baan ku barayaa suuradda qur-aanka ugu weyn oo eh, iyada oo kale aan qur-aanka iyo tawraad iyo injiil midna aanay kusoo degin marka abu saciid wuxuu ka baqayay intaan loo sheegin suuradda in albaabka la gaadho masjidka laga baxo oo markaasuu tallaabada gaabinay kolkii albaabkii lagu soo dhowaaday yuu xusuusiyey marka or ya rasul allah waxaad dhahday intaynaan masjidka ka bixin ayaan ku barayaa marka wuxuu le faakada biyadii gacantu i qabtay falamaa aradnaa an nakruja markaan rabnay inaan baxno an qultu waxaan ya rasuula allah inaka qulta la ucallimanaka acdama suuratin fi lqur'aan waxaad dhahday suuradda ugu weyn qur-aanka ee suurad lamid ah ayna jirin baan ku tusayaa ee ku barayaa ee miyaad ilowda yacni qaala markaasuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa suuraddaas hiya asabcu almahaani walqur'aanu alcaiimu aladii uutiituhu toddobada aayadood ee lagu celceliyo ee ragcad walbaba lagu akriyo iyo qur'aanka weynee la isiiyey ee alle subxaanahu watacaala suurat lxijri uu sheegay walaqad aataynaaka sabca min almahaani walqur'aan alcaiima uu yidhi iyada weeyaan rawahu lbukhaariy marka weynankaasuu kuma saabsanaa farabadnida aayadaha farabadnideeda iyo xagga fadliga weeyaan aayad suuradda marka ugu weyn qur-aanka ugu fadli badan waa suuradda suurat lfaatixa ah marka waxaanu kusoo xigta suurat اlkhlaas wa can abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu ana rasul la sal l slam qaala qul huwa allahu axadu wladii fii qul huwa allahu axadin suuradda qul huwa allahu axadin buu ka yidhi waladii nafsii biyadihi inaha latacdilu huluha alqur'aan allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee waxay u dhigantaa qur'aanka hulufkii oo qofkii iyada saddex goor aqriyaayo waxaa la siinayaa qof qur'aanka dhameeyey ajiriisoo kale wa fii riwaayatin ana rasul lah sal slm qaala liasxaabihi asxaabtiisi wuxuu ku yidhi ayacjizu axadukum an yaqra'a bihulufi alqur'aani fii leyla miyuu midkiin kari waayayaa inuu qur'aanka huludkii akriyo habeen fashaqa dalika calayhim arrintaasaa eh, la cuslaatay oo dhibtay wa qaaluu waxayna yidhaaheen ayunaa yutiiqu dalika yaa rasuul kayaa sidaa karaya qaala markaasu wuxu yihi qul huwa allahu axad wuxuu yihi qul huwa allahu axad allahu samad huluthu lqur'aan rawaahu albukhaariy alimaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay kitaab uu ku magacaabay jawaabu ahli اliimaan fi ana qul huwa allahu axadu tacdilu ثulث اlqur'aan oo axaadiidka ku soo aroortay iyo waxyaalahaasoo dhan uu kaga warramay oo u macneeyey rawahu الbukhaariي وعنه رضي الله عنه أن رجuلا سمعa رجuلا يقرأ nin baa wuxuu mqlay nin أqrinaya qل هuو الله أحad يuradidh oo ku celcelinaya iyada oon ku tukanaya habeenkii oo dhan iyada oon أqrinaya markaasa ninkii wuu la yaraatay oo qofkana qur'aan ba ma yaqaano suuradda gaaban mu ku celcelinayo waa la yaraa camalkiisii falamaa asbaxa markuu waaberisay u jaa ilaa rasuuli lahi sal sl rasuulka alla u yimid o fadakara dalika lahu arrintaas uu sheegay wa kaana arajulu yataqallaluha yataqaaluha waa yaraysaday ninkaasuna faqaala rasul lah sal ly slm markaasuu rasuulka alle wuxuu yihi waladii nafsii biyadihi inaha la tacdilu alqur'aan allaha naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay waxay u dhigantaa qur'aanka huludkii rawahu lbukhaariy وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أنa رsuل الله صل ل سلم qاal في qل هو الله أحد إنها تعdل ثلث القرآن رwاه مسلم <clears throat> waxaa kaloo marka xadiid kalena wuxuu leeyahy xasنa man qرأa qل ya أيuهa الكاfiruun cadلت بربع القرآن وqل هو الله أحد cadلت lah بثلث القرآن تirmidi ayaa wariyay عن أنس waana xadiid xasan ah marka waxaa weeyaan saddexdaas suuradoodba axaadiidtaas saxiixada ayaa ama xasanada baa kusoo aroortay oo midna waxaa weeyaan huluثu lqur'aan weeya midna qur'aanka o dhan bay ugu weyn tahay midna rubcu lqur'aan weeyaan wacan anasin radia allahu canhu ana rajula qaala ya rasuula allah ini uxiba hadihi suura suuraddan waan jeclahay qul huwa allahu axad qaala markaasuu yuri ina xubaha adkhalaka aljanna jacaylkeeda ayaa janno ku geliyey rawaahu muslim rawahu tirmidi waan ujeedaa wa qaala xadiiثun xasan warawaahu الbukhaariyu fii صaxiixihi tacliiqa tacliiq buu ku wariyey tacliiqna marka waxaa la yidhahaa sanadka xaggiisa hore midka la jara ayaa la yidhaahaa xadiidkan marka waxaa waa صaxiix weeyaanoo axmed iyo abu yaclى iyo muxuu ahayey addarimi iyo iyaguna wariyey صaxaxahu الsheikh اlwaadici fi aلصaxiix الmusnad xadiid kale baa isaguna wuxuu leeyahay oo fadaaisha qul huwa allahu ku saabsan man qara'a qul huwa allahu axad qofkii qul huwa allahu axadun aqriya cashra maraat buniya lahu beytun fi ljanna waxaana wariyey xadiidka axmed baa wariyey can mucaadi bni anas yuu ka wariyey waana xadiid صaxiixa صaxaxu sheikh اlalbani fi saxiix jaamic صغيr wa silsilaة اlaxaadiid aلصaxiixa وعan cqbata bni caamirin radi allahu canhu ana rasul lah sal slm qaal alam tara ilaa qul huwa allahu axaduna marka halkaasaan kaga soo baxnay waa mucaawidateynkiiba marka halkana uu ka gelaya alam tara miyaadan arag buu yihi aayaatin aayado oo unzilat hadihi leyla caawa la soo dejiyey lam yura midluhuna qatu iyaga oo kale aan la arag iyagoo kale aan la arag marka fii baabkooda weeyaan oo waa baabka xirsi xidhka wax lamid oo lagu xirsi xidhaayo aanu jirin waxa weeyaan qul acuudu birabbi اlfalq waqul acuudu birabbi الnaas muslim xadiidkana sababtiisu waxay ahayd qaswatu tabuk markii lagu jiray yuu muxuu ahayy saxaabigaas la yidhaaho ibn camir الjuhani radi allahu canhu habeen ay isku keliyeyseen isagii rasuulka sala اlه alay slam oo baqashiina uu ku hogaaminayay markaasuu fursadaa intihaaso markaasuu wuxuu ka dalbaday inuu u aqriyo u mariyo suuratu huod markaasuu nebigu sala allahu alayh wali wasalam uu kuwan xusuusiyey oo uu ku kor aqriyey markaasuu salaadii subax markii la gaarayna iyaguu ku tukaday wuxuuna amray in lagu xirsi xidhoo suuradahan la aqriyo salaadahana lagu tukado salaadaha dabadoodna la aqriyo wa can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu qaala kaana rasul lah sal ly slm yatacawadu wuxuu ka cuudubillaysan jiray min aljaani jinka iyo wa cayni linsaan cuyuunu naaska iyo buu ka cudubilaysan jiray xataa nazalat almacawidaat almacawidataan ilaa ay labada qul acuudu soo degeen falamaa nazalataa markay soo degeen buu akhada bihimaa iyaga qaatay oo wa taraka maa siwaahumaa wixii kale waa iska dhaafay iyagu ku xidhsixidhan jiray rawahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasan waana xadiid saxiixa saxaxahu albaniy fi saxiix jaamic sagiir wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasul lah sal l slm qaala man qara'a suura man qara'a ah, min alqur'aani qur'aanka waxaa ka mida ah suuratun suurad baa ka mida ah halaaثuuna aaya oo soddon aayadood ah shafacad lirajuli nin u shafaaco qaaday xataa gufira lahu ilaa loo dembi dhaafay wahiya tabaarak aladii biyadihi lmulk waa suuradda qur-aanka waxaa ku jira saddex suuradood oo mid waliba soddon aayadood ay tahay eh, marka saasuu marka iyada ugu magac dhaba uu waa suuradda leanna suuratu eh, alflamin tanziil sajda iyo maxay ahayde wlmursalaat labadu labadaas iyaguna waxaa weeyaan waa soddon soddon aayadood ama e, suuraة daar hal ataa calى insani min adar iyado waa koyo soddon aayadood ya ka fiiray bal mصxafka wlmursalaat waa soddon ya ay ah ayb rawahu abu dawud wtirmidiy wa qaala xadiiثun xasan wahuwa kama qaala xadiiثun xasan weeyaan xasanahu اlalbani fi صaxix اjaamiع الصغيr wa fii riwaayati abi dawuud tashfacu u shafaac qaadi doonta u shafaac qaaday bay riwaayadii hore ahayd riwaaya tirmidi ahayd wa can abi abi mascuudin اlbadriy radi allahu canhu an الnabi sal l slm qaal man qara'a biاlaayatayni min aakhiri suurati اlbaqarati fi leylah kafataahu muttafaq caleyh labada aayadood ee suurat lbaqara ugu danbaysa qofkii habeen ku akriya waa ku filan yihiin waa ku filan yihiin marka waxaa laga wadan isagaa sheegi doona wuxuu yihi qiila kafataahu lmakruuha tilka leyla wax dhibaatooyinka habeenka ah waa ka kaafidaayo sixir waa ugu filan yihiin waqiila kafataahu can qiyaami lleyl cibaad ahaan iyo salaatuleyl waa ugu filan yihiin qofkii labadaas suuradood laba ragcadood ku kala aqriya labadaasba waa la yidhi وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أنa رsuuل الله صل ل سلم qاal laa تجcalوu buyuuتكم مaqاabir guryihiina qbuuraha ka dhigina إna الشhayطاana ynfiru min الbeyt اladي تqرأu fiihi suuraة البqرة shayطaanku waa ka cararaa guriga suuraة البqرة lagu aqriya marka qbuuraha ka dhiganina waxa laga wada ku aydan ku cibaadaysanaynin haka dhigina shayطaanku marka waa ka cararaa suuradan suuraة البqرة guriga lagu aqriyo sixirkuna ma qabto iyada iyo alu cimraanba gaar ahaan marka eh, ayatulkursiy oo suuradantada ka mid a ah, iyadu waaba imaan doontaa inay jinka si gaar ah ay xirsixir uga tahay iyo makruuh oo dhan wa can ubay bni kacbin radi allahu canhu qaal qaala rasul lah sal ly slm ya abulmundir abulmundir ah, iyo abutufayl labadaba waa la yidhaahaa eh, ubay bni kacbin radi allahu canhu atadri ayu aayatin min kitaab illahi macaka acdam ma taqaanaa aayad kitaabka alle ka mid ahoo aad taqaano oo ugu weyn aayadaha qur-aanka ugu weyn qultu allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu lqayuum xaydaa weeyaan idhi fadaraba calaa sadrii xabadkayguu gacanta ku dhuftay wa qaala wuxuuna yidhi liyahnika alcilmu abalmundir kuwa hambalyeeyo cilmigu muxuu ahay abulmundirow rawaahu muslim yani marka waa uu waafaqay sawaabkiibuu ku taagnaa ubay bnu kacb taasuna marka ilhaam xagga la uga yimid u ahaa min ijtihaad minhu ayuu ahaa bacda ilhaam illahi subxaanahu wa tacaala nebiguna sala alla alay slam marka waa u qiray oo cilmi buu arrintaana ka dhigay cilmi weyn oo loogu hambaleeyey buu ka dhigay halka aayo fadiiladeeda uu uu bartay wuxuu ka dhigay fadiiluu ka dhigay qala raximah llahu tacaala waan abi hurayrata radi allahu canhu qaal wakalanii rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam rasuulkii allah ii wakaashay ixil saaray bixududi zakaati ramadaan zakaatu ramadaan yani zakaatulfitriga ah. timir zakaatulfitriga ah oo meel la dhigay yuu nebigu sala allahu alayh waali wasalam abu hurayra u wakaashay inuu waardeeyo faataanii aatin qof baa habeennimadii u yimid fajacala wuxuu bilaabay yaxsuu min aacaam cuntadii iyada ahayd inuu faraqa ku gurto fa akhadtuhu waan qabtay bani aadam buu moodaya bani aadam iska soo dhigay faqultu waxaan la arfacannaka ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam walle waxaan kuu geynayaa rasuulka alla salى اllahu alayh wali wasalam qaala markaasuu uhi innii muxtaaj anu waa baahnahay waa dhibaataysnahay wa calaya ciyaal ciyaal baanay kor fuushan wa bii xaajatun shadiida dhibaato daranna waa i haysaa fakhallaytu canhu waa iska sii daayey waa u naxariistay oo waa iska sii daayey ile gololka xaalkaa u sheegtay u yahay dadka mustaxiqiinta ahee musaacadada mutay ee xaq ku leh ee xoolahan kadaba xog kuleh inuu iyagu u maleeyay faasbaxtu waan waafariistay faqaala rasuulu llahi sala allau alayh wali slm rasuulka allah wuxuu yidhi intaan abu hurayra ma hadlin yaa aba hurayra maa facala asiiruka albaarixa afaalkaaga xalay muxuu sameeyey allah u sheegay rasuulkiisa sala allau alay wali slm ayuu ka ogeysiiyeyo intaan abu hurayra ma hadlin ayuu yihi abu hurayra o ninkaas xalay qabta suu yaalay qultu yaa rasuula allahi shakaa xaajatan waciyaalan faraximtuhu faqallaytu can faqallaytu sabiila yaa rasuul allah wuxuu sheegtay dhibaato iyo ciyaal iyabuu sheegtay oo markaasaan u iska sii daayey faqaala markaas yihi amaa inahu qad kadabaka wasayacuud been buu kuu sheegay waana soo noqon doona marka ma soo noqonayuuna yidhi olkii hore facaraftu annahu sayacuud waxaan gartay inuu soo noqonayo liqowli rasuuli llahi sala allahu alayh waali slam rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam daraaddi ayaan u gartay inuu soo noqonayo rasuulka alla sala allah alay slam baa yuu rumaystay abu hurayra radiallahu canhu qofka warkiisiisa ma aanu rumaysan ninkastoo kolkaa qof muslima uu moodayo farasadtuhu waan u dhakaday waan u dhakado waa sugay fa jaaءa waa yimid yaxtu min aطcaam minkadi isagoo ku habisanaya faraqiisa ama weel watay iyo qultu waxaan idhi laarfacanaka ilaa rasuuli llahi sala alla alay slm rasuulka allah yaan kuu goynayaa qaala dacnii fa inii muxtaajun wacalaya ciyaalun la acuud ma soo noqonayo idaa faraxintu waanu naxariistay faqallaytu sabiila wasu sii daayay faasbaxtu waan waa beristay faqaala lii rasuulu lah sal l slm ya abaa hurayra maa facala asiiruka albaarixa qultu yaa rasuula allahi shagaa xaajatan waciyaalan faraxintu faqallaytu sabiila faqaala inahu qad kadabaka wasayacuud been buu kuu sheegay waa soo noqon doonaa warasathu الثaaliثa alleylata الثaaliثa yacni waan u dhankaday oo waan sugay habeenkii saddexaad qasbi marka waxaa la yidhaahaa si aan hadda ka horba soo misaalina rabbika libilmisaadi aayadaas iyo macnaheedaan ku soo sheegnay shay meel loogu dhadkado oo lagu sugo oo markuu soo maro ama la qabto ama la dilo saasaa la yidhaha sida faalka meesha loo galay cimilada iyo cadowga iyo dhufisa loo galay kuwaas oo kale ah rasab baa la yidhaha kaas oo kale fajaءa waa yimid yaxfuu min aلطcaam faakadtu waan qabtay faqultu laarfacannaka ilaa rasuli lah sala اlه alيه wala slm walla rasuulka allah kuu geenayaa wa hada aakhiru ثalaaثi maraatin kanuna saddex mar kii ugu dambeeyey weeyaan anaka tazcuma anaka laa tacuudu uma tacuud aad ku andacoonaysa inaadan soo noqonin haddana aad soo noqonayso faqaala markaasuu ui dacnii fainii ucallimuka kalimaatin yanfacuka allahu biha waxaan ku bara sii waxaan ku barayaa erayaalla kugu ogsahay qultu maa hunna maxay yihiin qaala idaa awaynta ilaa firaashika markaad ku hoyato gogoshaada faqra aayat alkursiy aayat alkursiy aqri fa innahu xaalku wuxuu yahay lan yazaala calayka min allahi xaafid inaanu ka zuulaynin dushaada aanu ka zuulaynin waardiya xag alle ahe eh, eh, malag alla kuu soo diray baa ku waardeynaya walaa yaqrabka shayطaan shayطaanna walaa yaqrabuka shayطaan shayطaanna kuu soo dhowaan maayo xataa tusbaxa ilaa ka waaberisato fakhallaytu sabiila waan sii daayay faasbaxtu waan waaberistay faqultu lirasuuli lah sal ly slam faqaala lii rasuulu lah sal ly slm rasuulka alla wuxuu yidhi maa facala asiiruka albaarixa qultu yaa rasuula allah zacma anahu yucallimunii kalimaatin yanfacuni illaahu biha fakhallaytu sabiilah qaala markaasu wuxuuhi maa hiya maxay yihiin kelimaadkaasu qultu qaala lii wuxuu yidhi idaa aweyta ilaa firaashika faqra aayat alkursiyi min awaliha xataa takhtim alaaya allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum wa qaala lii wuxuuna yidhi laa yazaalu calayka min allahi xaafidun walaa yaqrabuka shayaan walan yaqrabaka shayطaan xataa tusbix faqaala nabiyu sal l sl markaasu nebigu wuxuu yidhi amaa inahu qad sadaqaka wahuwa kaduub run buu kuu sheegay waana been badan yahay beenaale weeye haddase run buu kuu sheegay marka qofka beenaalihi inuu kolka qaarkood run sheegaa suurowdo oo wuxuu uu ku waramo maaha in lagu beeniyo waa in la hubsado horta haddii been lagu yaqaanana marka in la iska rumaysta maaha waa in la hubsado taclamu man tukhaatibu mundu halaaثin ya abaa hurayra ma garanaysaa qofka aada aad la hadlayso saddex beriba ilaa saddex beriba qofkan aada la hadlayso ma garanaysaa qultu laa qaala daka shayطaan kaasuu shayطaan buu ahaa rawaahu albukhaariy waa marka ka mxuha shayطaan wuu ku ogaaday haddaba aadantada fadligeeda dabcan wuxuu ku ogaaday nooca ay shayطaan isaga ahaa marka shayطaanmada inayna soo mari karaynin ayuu ogaa iyagaa is ogyihiin shayطaanadu waxaa celin kara iyo waxaan celin karaynin waa ogyihin marka abu hurayra radi allahu canhu waxaa mucallim u noqday oo arrinkaa u sheegay markii hore shayطaan isaguna kolkaa wuxuu moodayey inuu qof bani aadama yahay laakiin qof bani aadam u malaynaye waa uu arkaayo inuu tuugi maca dalika markuu tuugi uu yidhi wax khayraan kuu sheegay oo nebigna sal l sl waa beenaale been buu kuu sheegay labadii mare horeba uu yidhi maan aanu odhanin beenaale miyaan wax ka baranaya tuug ehe waa u ka qaatay marka saas macnaheedu waxaa weeyaan wax xaqa qofkii kuu sheegaba waa laga qaataa waa ka yidhaahaan laa tandur ilaa maa qaala wandur eh, laa tandur ilaa man qaala wandur ilaa maa qaala qofka hadalkaa sheegay ha fiirinina wax uu yidhi fiiri qofkii marka wax fiican kuu sheega isagu hadduu xun yahay xunidiisa daraaddi ha u daynin toladu waxaas u xaqa uu yahay وعn أbي الdرداء رضي الله عنه أن رsuل اه صل سلم qال mن xفظ عشhر آيaaت min أول sوuرaة الكهف cusima min الدجاaل qofka xifdiya toban aayadood oo suuraة الكهfi bilowgeeda ah oo dajaalna uu soo baxo marka ka aqrista xufida min cusima min الدجاaل dajaal waa laga xifdiyayo waa laga alla waa ka ilaaliyaayo dajaal sharkiisa waa ka nabadgelaya wa fii riwaayati min aakhiri suurati اlkahf toban aayadooda min aakhiri suurati اlkahfi ah yee riwaayana dhacday rawaahumaa labada riwaayaba waxaa wariyey muslim muslim baa labada riwaayaba wariyey marka asheekh alalbani xafidahu اllah wuxuu sheegay riwaayan tada dambe min aakhiri suurati اlkahfi dhahaysaayo inay tahay riwaaya shaada inay tahay oo midda maxfuudadiihi iho ay tahay wuxuuna arrintaas ku sheegay silsilaة اxadiid صaxiixa iyo ayuu ku sheegay muqadimada riyaabu saalixiin iyo ayuu ku sheegay wuxuuna leeyahay xadiidka waxaa imaan doona xadiidkan kada xadiid la macno ah ayaa imaan doona xukun kun iyo sideed boqol iyo toddobiyo toban وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وaلي وسلم markuu جiبريل عليه السلام uu fadhiyey نبga all صلى الله عليه وسلم agtiisa uu fadhiyey uu samca wuxuu maqlay نaقيضا min فوqihi mxuu ahay jug buu ka maqlay dushiisa نaقيض min النqdi baa laga keena waa dumitaanka marka wax culus oo muxuu aha dhacay oo jugtiisa taasoo kale iyo baa lagu magacaabaa naqid lagu magacaabaa wejbana waa kan soo maray in la yidhaaho yani cod buu ka maqlay dushiisa ka maqlay farafaca ra'sahu madaxiisuu kor u qaaday jibriil faqaala markaasuu yihi hada baabu min الsamaaءi futixa alyowm walam yuftax qatu ila اlyowm kaan waa albaab shaqadha aad maqlaysaano waxa weeye waa albaab samada albaabadeeda kamid mid ahoo maanta la furay oo weligeena maanta ka hor oo aan la furin fa minhu malaku malak baa ka soo degay faqaala markaasu jibriilna wuxuu yihi haadaa malaku nazla ila alard lam yanzil qatu ila alyowm waa malak dhulka u soo degay oo weligiina maanta ka hor oo aan soo degin fasallama waa salaamay malagii waqaala wuxuuna yidhi nebiga sala lla alay slam loogu soo galay si khaas ah inuu ugu bishaareeya laba aayadood mxu ahay mxuahay saddex aayadood iyo suurad iyo saddex aayad laba aayadood inuu ugu bishaareeyo ayaa loogu soo diray markaasi ku yidhi abshir binuurayni uutiitahumaa ku bishaarayso laba nuur oo lagu siiyey lam yugtahumaa nabiyun qablak aan la siinin nebi kaa horreeyey maxayna yihiin labadaa nuur faatixat alkitaab waqawaatini suurati lbaqara waa faatixatu lkitaab iyo labada aayadood ee ugu danbaysa suuratu lbaqara lam taqra'a bixarfin minha ilaa uctiitahu ma aqriyaysid xaraf ka mid a ma aqriyaysid aayadaha iyo suuradda ilaa waan lagu siinayaa leanna waxaa ku badan duca iyo allabari baa ku ba ku badan إyاka نcبd وإyاka نstعين اهdna الصراaط المستقيم صراaط الذيna أنعمta عlyهm غyr المغضوب عlيهم وla الضالين iyo رbna lا تؤaخذna in نsيna أو أخطأna kuwaas marka ducooyinka mid aad kolkaad aqriyaysaba ducooyinkaa ku jira mid walbaba waa lagu siinaya markaad soo marteed aqrido rawaahu mslim wa نaqيض الsوt sawtka culus ayaa نaqيض la yidhaahaa baabu istixbaab اlijtimaaci cala alqiraa'a jeclaysiga la jeclaystay qur-aanka aqrintiisa in muxua laysugu yimaado oo muxuahay wada jir loo fadhiisto qofka la aqriyayo kolka ama halla halla wada aqriyo qofka kol ha qaato ama ha ahaado qof inuu aqriyayo inta kale ay dhegaysanayaan ama inuu yahay nin macallimahoo qur-aanka looga soo baxayo oo hadban inuu u imaanayo wuxuu noqdada وعn أbي هريرaةa رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه وسلم وma اجتمعa qوم وma اجتمعa wa u ku bilaabay halkan ka marka waxaa wey hadal soo socday baa jira xadiidkuna waa xadiid hore oo mxuu ahayey xadiidka dhexdiisii way kortay وma اجتمعa qوم ma kulmaan rag fي beyti min buyuuت الlah guri guryaha alle kamida kuma kulma yatluuna kitaab allah kitaabka iyagoo akrisanaya wayatadaarasuunahu baynahum dhexdooda iska akrisanaya ilaa nazalat calayhim sakiina sakiina kusoo degta sakiinana marka yaan soo maray ee xadiidkii qisadii usayd ibn xubayr radiallahu canhu sii usoo degtay inay tahay nooca malaa'igta kamida waa la yidhaahaa eeطuba'niinana iyo qalbi degaanadana waa la yidhaahaa sidii midii usii usoo degi jirtay banu israa'iil markii tooba taabuudka ay ishormariyaan kusoo degi jirtay ee qalbi deganaan iyo geesinimo iyo iimaan iyo ay ka kororsan jireen waqashayathum araxma raxmadina waa dabooshaa waxafathum almalaa'ika malaa'igta hareeraysa wadakarahum allahu biman cinda allana subxaanahu watacaala khalqiga agtiisa ah yuu ku sheegayo ku faaliyaa rawaahu muslim waxaan kusoo hormaray miatayn wa hamsa arbaciinna waa kusoo hormaray alf wa tiltumiya waaxid wa hamaaniinna waa ku imaan doonaa baabu fadli lwudu waa dhammaaday marka fadaa'il qur'aan isaga waa dhammaaday marka waa shaygii labaad ee ku xigay cibaadadii labaad ee ku xigtay qur-aanka aqrintiisa ee fadligeeda uu ka hadlaayeyna marka waxay noqotay muxuu ahaayey alwudu qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaa dadkiina mu'miniinta hum markaad salaada u kacdaan fawsiluu wujuuhakum wejiyaalkiina dhaqa ilaa akhiri aayada usul fawsiluu wujuuhakum waydiyakum ila maraafiq wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn wankuntum julman fatahharuun aayadoo marka saa oo saqaadka tilmaamayay yaa socday socday socday kuwaas marka iyaga aayaddaa hore wax fadliga sheegitaankiisa isaga kuma jire waa tan soo socoto marka weeyaan kolkaad u kacdaan salaada u kacdaan wayse qaataba marka ka dhigan oo sida iyo sida wayse qaata marka mar alla markii la tukanayaba salaada oo kacaba in la wayse qaata miyaa waajiba muselmaana alimaam shaafici radi allahu canhu yaa wuxuu dhihi jiray waxaan ka maqlay dad oo muxuu ahaayey qur-aanka macaanidiisa aada u yaqaano oo qur-aanka culamaa ku a ah oo leh waxaa laga wada aayaddu ay sheegaysaa marka loo kaco hurdada laga kao idaa qumtum min annawmi muridiina salaa bay marka noqonaysa kolkaad hurdo ka soo toostaan markaad hurdo kasoo toostaan eed salaad aada usoo soo toostaan ee salaad u kacaysaan wayse qaatoo sida iyo sida wayse qaata bay noqonaysaa bacdu ahli اlcilmi bilqur'aani baa uu sheegaya alimaamu shaaficina radi allahu canhu waxa weeyaan waa ninkii muxuu aha zayd ibn aslam weeyaan waana sidaa uu sheego marka xadiidkii aan soo maray ee xadiidu safwan ibni casaal ayaaba sheegayey inay hurdadu naaqda lilwudu ay tahay ilaa qowlihi tacaala ma yuriidu اllahu liyajcala عalaykum min xaraj walakin yuriidu liyuطahirakum waliyutima nicmatahu عalaykum laalaku tashkurun alla ma rabo muxuaha shiddo iyo xaaj iyo dhibaato idin lama rabo oo markuu idinku waajibinayo inaad ahaaro qaadataan salaada u tahaaro qaadataan janaabadan ka qubaysataan shiddo iyo dhibaato iyo wuxuu idinla raba ma aha laakiin wuxuu idinla rabaa inuu idin طaahiriyo inuu idin daahiriyo oo janaabada iyo xadafyada iyo nijaasaadka idinka daahirayo yuu rabaa marka waxaa weeyaan wudu'i waxaa weeyaan tahiir weeyaan tahiiru lilnafsi walilbadan waliyutima nicmatahu calaykum inuu nicmadiisa idinku taam yeelana waa rabaa lacallakum tashkuruun inaad shukridaan oo alle uu shukridaan oo nicmadaa uu idin siiyo idin taam yeelay iyo cilmigaa uu idin baray iyo dahaaradaa idin daahiriyey aada ugu mahadnaqdaan alla subxaana watacaala marka aayaddu sidaasay waxay ku faa'iidaysay fadiilat lwudu oo baabkan munaasaba ugu noqotay wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama yaquul ina ummatii yudcawna yowma alqiyaamati guran muxajaliin min aaahaari lwudu faman istataca minkum an yutiila guratahu falyafcal muttafaqun calayh waxaan maqlay buu leeyahy rasuulka alla sala allau aleyh waali wasalam oo leh ummaddayda maalinta qiyaamaha waxaa loo yeedhi doonaa iyagaoo weji cadcad oo wejigooda uu nuurayo muxajaliin oo xubno gargaran oo xubnahooda adimadoodu ay cadcad yihiin oo nuurayaan min aafaari wuduu waysaqaadka raadkiisa iyo calaamadiisa sababteedani xubnihii waysaqaadka oo ifaaya ayaa ummadayda maxaa lagu loo yeeri doonaa oo calaamo u noqon doonta lagu soo soocayo aan ku garanayo aan ugu shafaaco qaadayo oo xawdka aan uga waraabinayo faman istataaca minkum qofkii idinka idin kamid ahe kara an yutiila guratahu inuu weji cadaantiisa uu dheereeyo oo inta qiyaamaha nuuraysaayo in dheer uu ka dhigo waa inuu mxuahay inta waajibka ah wax ku dare eh falyafcal ha yeelo muttafaqun ummaddan tabe inay tahay calaamada uu ku garan doono nebigeedu sala allahu alayhi waalihi wasalam qurada iyo taxjiilka inay tahay iyadu shaki ma leho axaadiid badan oo saxiixa ku soo aroortay laakiin intantada man istaطaaca minkum an yutiila quratahu dhahaysa kuwo kalena uu taxjiilahu way ku dartaaban filayahay taasaa marka iyadu mushkilo ahoo ma abu hurayra hadalkaa yidhi mise nabigaa yidhi salى اllahu alيyh waali wasalam bacdu culamaai اlxadiidi wاlfiqhi waxay rajaxaan iyagu inuu hadalkaasu hadal abu hurayra uu yahay oo uu ka fahmay fadiilada ay leedahay wudu'u uu leeyahay oo qurada iyo taxjiilka uu sabab u noqon doono yuu wuxuu ka fahmay inay habboon tahay inuu inta waajibka ah wax lagu daro oo abu hurayra radi allahu canhu isagu markuu wayse qaadanayo wuu dhaafin jiray suxullada iyo aanqawyada waa dhaafin jiray oo cududda iyo kubabka bartankooda iyo uu gaadhsiin jiray isaga saasay marka qaarra juxan qaarra waxay leeyihiin waxaaba weeyaan yani xadiidku ka mid <clears throat> qaar waxayba leeyihiin muslo weeyaan oo mashruucba ma aho qaar waxay leeyihiin qurada in la dheereeya maba suroobi karayso bal taxjiilka isagu in la dheereeya waba suuroobi kareeya laakiin qurada in la dheereya ma suuroobi kara ina quradu waxaa weeya bayaadun fi lwajhi wejigiina marka waa la wada dhaqay marka haddii wejigii la wada dhaqay maxaa kaloo lagu sii dari karaa inta kale wixii ka dheeraad oo kasii intaas sii dhaafsana waa madax ee mooyaane weji ma ah وعن cثmaan بن cفاn رضي الله عnه qال qاla رsuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم man tawada'a fa axsana alwudu' qofkii weyse qaatay ee weyse qaadka wanaajiya kharajat khataayahu waxaa baxda dembiyaalkii sidaa baxaan min jasadihi jirkiisa ka baxda xataa takhruja min taxti adfaarihi ilaa ay ka baxdo ciddihiisa hoostoodana ciddiha hoostooda kulutahay wixii yare ku jira ilaa ay ka soo baxaan rawa muslim xadiidkan cusmaan waa xadiid dheer oo aad iyo aadna u riwaayaad badan oo waa xadiidka ugu tafaasiil badan weysaqaadkii nebiga sal ly slm ee ugu tilmaan badan ibnu shahaab zuhri radi allahu canhu uu dhihi jiray culimmadan iyadu waxay dhihi jireen waa xadiidka isbaaq lwudu ugu wanaagsan si loo weysaqaadka sida ugu wanaagsan xadiidka ka hadlaayo weeyaan siday culimada iyadii dhihi jireen buu dhihi jiray marka cuثmaan ibn cafaan radi allahu anhu isagoo amiiru intuu dadka hortiisa ku weysaqaatay isagoo dad badaanay la joogaan ayuu markaa oo sidii rasuulka alla sala alay u weyse qaatay yuu sheegay fadiilada ay leedahay weyseqaadkan iyo waxan iyo laba ragcadooda ganaxyada tukadaysa tukaday iyo waxa ay leedahay fadliga weynay leedahay buu sheegay wa canhu radi allahu canhu qaala ra'aytu rasuul allahi sala alay slam tawada'a midla wuduu'i haada rasuulka allahan arkay bule cumaan isagoo weyse qaatay sidaydan oo kale marka siduu u weysa qaato cثmaan riwaayadana ma ayna sheegin oo alimaam nawr dl anhu waa soo gaarsaday laakiin waataan tilmaamayna oo waa uu masjidka hortiisa ayuu ku weysa qaatay isagoo amiir اlmuminiin oo muslimiinta madaxdoodii oo dadku ay la joogaan o dad fara badaan marka waxaana aad xadiidka kale u warin jiray ugu takhasustay laga soo doonan jiray mawlihiisii khaadimkiisii la dhihi jiray xumraan ibna abaan ninkaasa aad iyo aad u warin jiray oo riwaayaadka faraha badan isaga laga qaadqaatay oo laga soo doonan jiray wuxuu yii marka waxaan arkay rasuulka alla sal sl slam sidaydantada oo kale weyse qaatay uma qaala haddana yidhi man tawada'a haakada qofkii sidaa u weyse qaata gufira lahu maa taqadama min denbih wakaana kaana salaatuhu wamashuu ila masjidi naafila salaadiisa uu tukaday iyo socodkiisa tallaabooyinkiisa masjid usii qaadayaana ziyaado iyo darajaad darajaad korasasho ayay ahaanaysaa dembigiisa waxaa ka tirtiraaya waysaqaadka xubnihii oo dhan ba xubin walbaba ay tirtirtay mxuay dambigeeda dembigeeda tirtirtay sida hadda ka hor aan soo marray kolkuu xubinkaa dhaqo muxuahay waxaa dunuubta xubinkaas uu ku galay baa daadanaysa oo biyaha la daadanaysa ama biyaha dhibcdooda u dambeeya la daadanaysa sidii taa ay u tilmaamaysay rawaahu muslim marka walaakin yuriidu liyuahirakum liyuطahirakum ta alla subxaanaه wa tacaala uu yidhi iyay waafaqsan tahay axaadiidantadu oo tahiirkaasu markaas daata iyo janaabada keliya mehe dunuubtana waa ka tahiraya وعنه رضي الله عنه أن رsuل الله صل ل سلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه wejigiisa u dhaqo خرجa min وجهi كل خطيئة نظر إليها بعayنه مع الماء أو مع آkر qطر الماء wax kolkuu wejiga dhaqo waxaa wejigiisa ka daadanaysa dambi kasta oo indhihiisa uu ku fiiriyey baa biyaha la daadanaysa bse biyaha dhibigooda ugu dambaysa fa idaa qasala yadayhi marka luisi gacmood dhaqana kharaja min yadayhi kulu khati'atin kaana batashathaa yadaahu maca almaa'i aw maca aakhiri qadri ilmaa gacmihiisa dhaqana waxaa gacmihiisa ka daadanaysa dembi kasta oo gacmaha uu ku qabtay yaa biyaha la daadanaysa mse biyaha dhibicdooda ka ugu dambeeyay la dhacayaan faidaa qasla rijlayhi markuu lugihiisa dhaqana riwaayada madaxana sheegaysana waa kaan soo maraayo harajat kullu khadiicatin mashadha rijlaahu maca almaayi maca khirqat min maa xataa yakruja ilaa u ka baxo naqiya min adunuub dunuubti isagoo nadiifka ah rawaahu muslim waana inoo soo hormaray oo boqol iyo labaatan iyo sagaal lambarkiisu isagu yahay inoo soo hormaray وعنه رضي الله عنه أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم أtى المqبرة rasuulka all صلى الله عليه وسلم qubuuruhuu yimid xadiidkii qurada iyo qurada sheegayey isaguu ku yimid weeyaan iyo taxjiilka qubuuruhu yimid rasuulka all صلى الله عليه وaلي وسلم faqaala markaasuu wuxuu yidhi السلام عaليكم daara qوم مؤمiنiin وإna in shاء الله بكم laaxiquun saasuu marka u sara wadidtu annaa qad ra'aynaa ikhwaananaa waxaan jeclaan lahaa inaan arki lahayn walaalahayo walaalahayo inaan arki lahayn yaan jeclaan lahaa tamaniyayna qaaluu markaasi waxay yidhaaheen awal asmaa ikhwaanaka yaa rasuul allah so walaalaha anagu ma yihin oo nama aragtid walaalaha kada sheegaysa ayay yihiin qaala antum asxaabii ninku asxaabtaydii baa tihiin waikhwaanuna aladiina lam ya'tuu bacdu walaalaheen waa kuwa weli aan imanin ajiyaasha dambe iman doona dhalan doona ama islaamnimada soo geli doona kuwaa weeyaan marka ummaddiisa dambe ee ilaa aakhiri zamaan iman doonta yuu u xiisaysnaayo uu jeclo aragtidooda salawaatu ullahi wasalaamu calayh siday ummaddiisa aan aragiba ay u jeceshahay hadday arki lahayd ee isaguba ugu yidhi waxaa iman doona aakhiru zamaan rag oo jeclaan lahaa inay maalkooda iyo ahalkoodaba ku iibsadaan way ku bedeshaan inay cadki lahaayeen maalkood iyo xoolahood iyo ubadkood iyo ahalkooda oo dhan inay waayaano hal mar cisha ay ku dhuftaan rag jeclaan lahaa ayaa jira siduu u yidhi isaguna u jecel yahay u xiisaysan yahay oo shawq iyo xiisa ugu hayaa ummadiisa dambe imaan doonta walaalaha aan sheegayeen tabaniyaya aragtidooda kuwaas weeyaan laakiin bixamdi illahi subxaanahu wa tacaala qofkii laazima sunnadiisa laazima ee jidhkiisii ku socdaayo waa u la kulmi doonaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo xawdka ayaa isagii umm, ummadiisa umadal ah siduu u sheegay ummadiisa qaaluu markaasu waxay yidhaaheen kayfa tacrifu man lam yaأti bacdu min ummatika yaa rasuula allah saad u garan doontaa inta aan weli imaaninee ummadaada ah qaala markaasuu yidhi ara'ayta low ana rajula lahu kaylun gurun muxajaa bayna dahraani kaylin duhmin duhm alaa yacrifu kayla bal waxaad ka warantaan hadduu nin leeyahay farda muxuu ahayy diriir leh weji cadcad leh oo xubno gargaran leh oo muxuu ahay ku dhex jira farda madmadow oo astaamo aan lahayn ku dhex jira duhm waa jamcu adham adhamna faraska madow baa la yidhaahaa buhmunna waa jamcu abham abhamna waa waxa malaasan ee aan asaanay wax lagu barta aan lahayn miyaanu xadiidka garanaynu faaso qaaluu balaa yaa rasuul allah haadaydan waa garanaya qaala fainahum ya'tuuna guran muxajariina min alwudu iyagu way imaan doonaan iyagu oo wejigoodu cadcad yahay oo xubnahoodu gargaran yahay xubnahoodu daran yahay oo xubnahoodu cad yahay bay ima doonaan nuurayo wa ana faraduhum cala alxawd anuguna ceelalyadoodii baan ahay xawlka berkadda berkadda ummaddiisa uu ka waraabin doono allah naga dhiga dinta ka cabbi doontee ayaa maxaan ugu ceelalyuu halkaasa kusii sugayaa buu leeyahay rawaahu muslim halkaasaa marka madashee laakiin xawlkaa wuxuu sheegay sida imaan doonta in sha allah in dad laga horayo oo laga celinayo oo laga leexinaya oo ay jiraan oo dadkaasuna ay yihiin dadkii sunnadiisii ka leexday dadkii marka sunnadiisa iyo dariiqadiisaa laazima halkaasay kula fuli doonaan oo ka waraabin doonaa gacantiisa shariifada ku waraabin doonaa min xawdihi sharbatan haniyata laa yadmau bacdaha abada wa canhu radi allahu canhu ana rasuula l sl l qaal alaa adulkum calaa maa yaxuduhu bihi lkhaطaaya yarfacu bihi darajaat miyaanan idin tusinaynin wax uu alla junuubta ku tirtiro oo darajooyinkana ku sarraysiiyo qaaluu balaa yaa rasuula allah qaala isbaaqu lwudu waa weyse qaadka kaamil yeeladiisa si wanaagsan loo weyse qaato cala almakaari xaalaadka ayna tu necbaysanayso riwaayadha sabaraad bay tidhaahaa yani waa berdiga daran markuu qabow daran iyo uu joogo oo si fiican loo weysa qaato wa kasrat alquطa ila almasaajid hallaagooyinka masjidka loo soconayo oo lasoo badiyo meel fog looga yimaado ama kolkii hadba salaad ay muxuu ahay eh, soo dhawaato waqtigeeda ama gashaba lagu noqnoodo waاntidaaru الsalaati bacda الsalaaة salaada oo la sugo salaad dabadeed fadalikum ribaad fadalikum ribaad kaasaa ribaabk kaasaa ribaadkeedu rawahu muslim ribaabka marka waxaa la yidhaahaa min arabdi baa laga keeno waa xidhashada marka farda xidhashada la idin amray ya ayuha ladiina amanu اصbiruu wasaabiruu waraabituu raabituu la idin yidhi oo macnaheedu uu yahay heegan u ahaada gaalada oo fardaha la xidha oo si igu oo ribaabkooda ugu diyaar ribaadka runta xaqiiqiga kayrka badan leeda sheegayo waa midkaa leanna ribaadku waxa weeyaan jihaadkii oo lagu sii talagalo oo loo sii diyaar garoobo oo hubkii iyo fardihii iyo loo sii tababarkii iyo wixii loo sii qaato intaan weli waqtigiisii la gaadhin kanuna waa salaadii oo loo heegan ahaado oo lagu sii talagalo oo loo sii diyaargaroobo oo lasii sugaayo intaan weli waqtigeedii la gaadhin taasaa marka ribaadka xaqiiqiga ah u xadiidkan kadu waa صaxiixu muslim baa wariyey wuxuuna kusoo hormaray boqol iyo soddon iyo kowna waa kusoo horumaray kun iyo konton iyo sagaalna waa kusoo noqon doonaa وعn أbي mالك الأشعري رضي الله عنه qال qال رsuل اه صلى اه عليه وسلم الطهور شطر الإيمان rawaahu msلم wqad sabqa bطuulihi fي baabi الصبr buu kusoo horumaray oo isagoo lambarkiisuna waa labaatan iyo shan wuxuuna ku imaan doonaa kun iyo afar boqol iyo toban iyo saddex isagoo ana waa imaan doonaa marka tuulka uu sheegayo inta usii hadhay waa tii ahayd alxamdu lilah tamla lmiizaan subxaana allah alxamdu lilah tamla maa bayna asamaa'i waalard wa salaatu nuuru wasabru diyaa xadiidka marka waa dheeraa halkaasu kusoo hormaray marka wuxuuna leeyahay wafi lbaabi xadiidu camr bni cabasata radi allahu canhu saabit fi aakhir baabi الraja الرجاء وهuوa xadيiث عظيم مشتمل على جمل من الخيرات xadiidkii صxaabiga cمر بن cabسة رضي الله عنه uu rasuulka all صل ل sl su-aalaha u weydiin jiray oo yihi wixii alla uu ku baray anu aan jaahilka ahay wax iga bar islaamnimada iyo weysaqaadka iyo muxuu aha salaada iyo uu beri jiray oo waxyaalo fara badan oo waaweyn muxuu ahay ay ku jireen kaasaa marka isaguna soo gelaya leanna weysaqaadka fadligiisu isagana ku sheegay marka hadda ma uu soo celinayo laakiin wuxuu leeyahay baabkaas ayuu noogu soo horumaray halkaa ha laga raadsado raqamkiisuna halkaas marka wuxuu ku afar boqol soddon iyo sideed وعن cمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى اه علي سلم قاal ma miنكم min أحadi yتوضأ idinka idinka mid maaha أxad oo weyse qaata fayubliq lwuduu'a fayusbiq lwuduu'a waana isla macno oo yubliq baliiq ka dhiga mid xeel dheer oo fiican ka dhiga mise wuxuu yihi yusbiqu oo yani yukmilu mid kaamila ka dhiga taasaana had iyo goor kolkuu waysaqaadka fadiiladiisa uu sheegayo rasuulku sala allahu alayh waali wasalam isbaaq buu u shardiyaa ama ixsaan ixsaan ama man tawada'a fa axsana wudu'ayo fa asbaqa alwuduu'a iyo buu yidhaahaa ayb uma qaala haddana yidhaaha laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah وashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh sidaa yidhaaha ilaa futixat lahu abwaabu اljannati الhamaaniya waxaa loo fura furaa albaabada jannada ee sideedda ah baa loo furaa yadkulu min ayiha shaa miduu doona isagoo ka gelaya rawahu muslim qofkii intuu si fiican ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxameda cabduhu warasuuluh sidaa yidhaaha ilaa futixat lahu abwaabu ljannati hamaaniya waxaa loo fura furaa albaabada jannada ee sideedda abaa loo furaa yadkulu min ayi ashaa middu doona isagoo ka galaya rawah muslim qofkii intuu si fiican u weyse qaato haddana dikrigaas la yimaado aakhiru wudu'a la yimaado shahaadatayn kaa ah waxaa loo furayaa albaabada jannada ee sideedda ama mid walbaba inta loo furala kala doora la dhahayaa marka waxaa weeyaan waa takriimka ka ugu dambeeyey weeyaan mid unbuu kolley ka galayaayo sideeddaa kaba wada geli maaye oo isagu qof keliya weeyaane marka qof loo cayinay oo albaabkan ka gala ilihiyo qof isaga khiyaarkii la sidiyey oo la yidhi jannadii alla wadkaasi sideedda albaab bay leedahay adu kala dooro way kala ikraan badan yihiin rawaahu muslim zaada tirmidiy tirmidi isagu wuxuu ku daray allahuma ijcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutaطahiriin intaasu isaguna kusii daray marka in la wada yidhaah weeye labadu isaga riwaayadaas tirmidi nafteedu saxiix weeyaano صaxaxahu sheikh اlalbani fi saxiix jaamic صaغيir wa irwa اlhaliil wa صaxiix الtarغib wالtarhiib wغayriha baabu fadl اladaan adaan ayaa aadaan maaha aadaan haddii la yidhaho waa jamc udun waa dhagax laakiin adaan marka la yidhaaho waa dhawaaqa iyo ogeysiinta weeyaan salaada marka dhawaaqa la isugu dhawaaqayo weeyaan waa adaan وعn أbي هريرaةa رضي الله عنه أن رsuل الله صلى اه علي سلم qاal low yعlamu الناasu ma fi النداءi والصف الأول hadday dadku ogaan lahaayeen waxa ku jira dhawaaqa yani aadaanka in qofku isagu muadin uu noqdo u adino iyo safka hore inuu ku tukado waxa ku jiray ajar iyo khayr haddayna aan dhowaan lahaayeen uma lam yusicuu haddana ayna ku helin si kale ayna ku helin ilaa an yastahimuu inay ku qoriritaan mooyaane inay ku qoriritaan mooyaane si kale oo ku mxuaha eh, ku kala doortaan eh, ku kale helaan ay waayaan lastahamuu calayhi way ku qoriridan lahaayeen yani macnuu waxa weye qof waliba intuu ku dadaalo inuu isagu mu-adin noqdo ama mxua safka hore qof waliba ku soo rooro oo anaa kaaga sooray anaa kaaga sooray anaa geli las yidhaaho ayaa si kale lagu kala saara haddii la waayo loogu qorridi lahaa ama waxaa weeyaan qof waliba markuu ku dadaalo yaa muxuu ahay dadka madaxdooda ihi si kaley ku kala saaraan kolkay waayaan cayinitaankooda iyay qorri usoo saari lahaan ugu qorridi lahaayeen waa wadiifo marka aad iyo aad u wanaagsan wey wadiifada adaannimada hadday dadku garanayaan waxa ku jira qof waliba aanaa mu-adin masjidka noqon an mu-adin halayga dhiga buu lahaa soo dacwoon lahayo markaasaa lagu kala saari waana dhacday arrintaasi oo zamn الصaxaaba ridwan اllahi عalayhim dagaalkii qaadisiya markii lagu jiray futuuxaadkii ciraaq iyo ka dhacayay faris iyo iyo sacd ibn abi qas radi anhu ugu kala qori riday dadkii ku tartameen marka wadiifooyinka waaweyn ee dadku ay yaqaanaan waa ku tartamaayo araajibaa loo soo qortaayo qof walba waa laga magleeyaayo ka daba wareegaayo meeshaani halleygii waxaasu yidhaahaa laakiin mu-adin ha lagaa dhigo masjid halagaa mu-adin ha lagaaga dhigo qof wax kala waayey unbaa aqbalaya mooyaane marka taasuna waa cilmi la-aan marka dadka sharaa'icda sharciga ku dhaqankiisa waxa ka celinayaa waa jaahilnimo hadday waxa ku jira ogaan lahaayeen waa ku tartami lahay wax walbaisay ka horraysiin lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri jarmaadada hore u tagida masjidka hore loo tago salaada hore loo sii tago jumca ahaata iyo mid kale ahaata yaaba waxa ku jiro khayra hadday ogaan lahaayeenna lastabaquu ilah way u kala tartami lahayen qof waliba aan masjidka laga hortagin uu isdhihi lahaa xadiidna waaba soo socda insha allah wuu imaan doonaa oo dhihi doona haddii aad karayso inaad inaadan noqon inaadan noqonin masjidka qofka tagay ugu dambeeya iyo qofka ka soo horbaxee ugu soo horreeya inaadan noqonin yaad dhihi doona baa inoo iman dooneen hadday ogaan lahaayeen waxa ku jira darmaadada iyo masjidka horutegidiisa lastabaquu ilayhi way u kala tartami lahaayeenoo qof waliba yaan laga horraynin buu dhihi laha sida salafka ay yeeli jireen ee abu xamid alghazali radi allahu canhu kitaabkiisa axyaa culumudiin la yidhaahdo uu ku sheeg sheegay dad baa habeenkii usoo guuran jiray oo shamco muxuu usoo qaadan jiray oo mugdiga soo aadi jiray jumcada intay habeenka kolka ay tahay inta waaguba beryan imaan jireen walow yaclamuuna maa fi lcatamati wasubx hadday ogaan lahaayeen waxa ku jira cishaha catamadu waa cishaha weeyaan iyo subaxa labadaa waxa ku jira ajriga in masjidka lagu tukado laa atowhuma way imaan lahaayeen walow xabwan gurguurad baa ku yimaadeene mutafaqun caleyh yani qofka sigal kusoo gaari waayo oo in garabka lasoo qabsiin inuu soo cuskaday inuu soo luudi iyo ku imaan kari waayaa oo gurguurad mooya si kale aan ku imaan karinna waa soo gurguuran lahaa marka dadku waxaa waxyaalahaas jamaacada iyo mu iyo safka hore iyo inay ku dadaalaan waxaa u diidaya waa jaahilnimadooda waxaad arkaysaa safkii horeo meel ka bannaantahay oo qof uu diryaraanta iyo cadiibu la-aanta iyo iska tooranayo gadaalkii soconayo oo dadka kale u tilmaamaya le le war ina sunna war adugu sunna laisleeya laisku celcelinaayo kaasaad arkaysaa xadiidkanu marka waxaa weeyaan saxiix weeyaan oo wuxuuna ku noqon doonaa alf alaaa wa wa alf اثنain وaسabciin labadaas marna waa ku soo noqon doonaa alاstihaamu الاqtirاع والتهجير التبkيr إlى الصلاة وعن معاaويةa رضي الله عنه qاaل سمعت رsuل الله صل ل سلم يقول المؤذiنuuna أطول الناaسi cnاaqا يومa القiyامة رwاه مسلم mu'adiniinta ugu qoora dhaadheer qoortooda ee ugu dhaadheer tahay maalinta qiyaamaha dadka iyaga ugu qoor dheer oo qoortoodii madaxooda dadkooda ka baxsan yihiin rawahu muslim وعn cabdاللahi بn cabdالرحمن بn أbي صعصاع أن أbا سعيid الخdري رadي الله عnه qاala lahu wuxuu ku yidhi إنii araaka an waxaan ku arkaa fi qurbana wlbaadiya inaad jeceshahay ariga iyo baadiyaha inaad jeceshahaye faidaa kunta fii ganamika aw baadiyatik markaad arigaaga dhex joogto budhumse markaad baadiyahaaga dhex joogto faadanta lisalaa aad salaada u adinto faarfac sawtaka biاnnidaa kor u qaad codkaaga dhawaaqo kor ugu qaado aada u dhawaaq fainahu xaalku wuxuu yahay laa yasmacuun inaan maqlaynin madaa sawti lmu'adin mu-adinka sawtkiisu codka uu gaaro masaafada uu gaaro aan maqlaynin madaa madaha waxaa la yidhaha gaayada meesha muxuu ahay ee ugu dambaysta a la yidhahaaye jinnun walaa insun walaa shay jinni iyo insi iyo waxba wax muxuu ahayey xayawaan shimbir xasharaad dhir dhagax dhoobo wax maqlaayo ma jiro ilaa shahida lahu yowma alqiyaama ilaa maalinka qiyaama huwa mara furayaayo rabbi ow ninkan kada maalintaasaan maqlay isaga oo salaadaas u adimayo oo dadka ugu yeedhayo cibaadadaas yuu dhihi doonaa qaala abu saciid abu saciid baa markuu sidaa u sheegay buu wuxuu yidhi samictuhu min rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waali wasalam rasuulka allaan ka maqlay xadiidkan kada muttafaqun mxuah rawahu lbukhaari marka abu saciid radi allahu canhu hortii hore matrigii uu horraysiiyo buu sheegay xadiidkii lafdigiisi buu sheegay markaasuu sanadkii dambaysiiyey taasoo kalena marka jaa'iz weeyaan marka qofka muxuu ahade baadiyaha ah si gaara buu abu saciid alkhudri ugula dardaarmayaa le'anno dadka reebaadiha cidlada jooga salaadoodu oo kolkay u addimaan salaada u aqimaan way ka ajri badan tahay salaadaha kale xataa salaadaha masaajidda lagu tukado ee salaadaha guryaheed iyo maxaayey suuqada iyo lagu tukado dhowr iyo labaatanka salaadood ka ajri badan iyadu taas way kasii ajri badan tahay iyadu konton salaadood ayay ajrigooda u dhigantaa salaada meel baadiyaha duur ah qofka intuu ku tukado laakiin uu adimo oo u wax khalqi alla oo aad u fara badan oo darafooyinkiisa aan la arkaynin oo malaa'igihina waa la tukanaysaa saasu marka fadiiladaasu inay eh, baadiha si fadiilo gaara ah kusii leedahay aadaanka ayuu abu saciid alqudri radi allahu canhu uu u tilmaamayaa marka qofkii shay eh, muxuu ahaa fadiilo ah eh, waxu munaasiba lagu arko laakiin isagu aan garanaynin shayga waa in loo tilmaamo oo la yidhahniyo saa iyo saasay ku fiican tahay arrintaantada aad adigu ku dhex jirtaaye oo sidaasa baa jiro oo rasuulku sal ly slam intaada kaga hadlaaye sidaa yasaar yeel oo fursadaas iyo inad ku taagtid sida dadka marka reerbaadiha oo la yidhaho markaad duurkaaga joogto geeraaga iyo la joogto salaada u qaada dad biyo weydaan iska tayamum laakiin adin oo geela ad joogtid iyo waxa shirinta geelaaga ku taalla iyo dhirtaa xooluhu daaqayaan iyo wax oo dhan baa kuu marakacaye hayeer sida geeljuruha ay yeelaan kooda tukanaya laba ragcadood iyo afar ragcadood iyo qar ka siiyo oon ha yeelin adin oo muxuu ahay wixii kula tukan karana soo urura dhaho saa yeel waa in la yidhaaho وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم إida nuudiya bالصلاة marka loo dhawaaqo salaada oo yani loo ajibo أdbara الشhayطاan shayطaankaa carara walahu duraatun isagoo dhuusalaho dhuusoo buuda ku haya ayuu cararayaa xataa laa yasmaca taadina si aanu aadaanka u maqlin saanu adanka u maqlin baashaan isugu dhagadkirayaa kana cararayaa faidaa qudiya nidaa kolkii la dhammeeyo dhawaaqi adanka la dhammeeyo aqbala waa soo noqdaa faidaa fuwiba lisalaa markii salaada mar labaad loogu celiyo dhawaaqi yani iqaamadii weeyaane adbara waa cararayaa xataa idaa qudiya tafwiid ku celintaas oo iqaamada markii la dhammeeyo aqbala haddana soo noqdaya soo dhexgelaya oo dadka u waswaasinayaayo suguurta soo dhex gelayaayo dadka qalbigooda gelaya xataa yaqtira ilaa uu kala dhex galo bayna almar-i wa nafsihi qofkiiyo naftiisa ilaa uu kala dhex galo jidhkeenu iladhe xulayaa ku sheegay rasuulka sal ly slam dhiigu sidoo jidhkeenu u xulayo inoo dhexlo isaguna yaquulu markaasu wuxuu dhahayaa udkur kada udkur kada waxaa xusuuso waxaa xusuuso u dhahayaa limaa lam yadkur min qabl wuxuuna xusuusanaya hadda kooda yuu salaada ku dhex xusuusinaya marka oo danihiisa iyo waxyaalaha marka kolkaana inuu danihiisa ku dadaalaya ma ahee salaada waxaa uga ajri badan oo ajrigaas inuu seejiyo yuu rabaa xataa yadalla rajulu ilaa ninkuu ahaado maa yadri kaan ogayn kam sallaa in suu tukaday muttafaqun calayh watakbiiru liqaama وعn cabdاللahi bni cmr bn الcاaص رadي الله عanهma أنhu samca rasuل اه صل sلم yquul إida samictum النداء faquluu mثla ma yquul kolka dhawaaqa maqashaan adaankaa siduu leeyahay oo kale dhaha siduu leeyahay oo kale dhaha goorta la dhahayo iyo sida loo dhahayana xadiidka soo socota baa insha allah sheegi doontee waxa weeye kelimo walbaba kolkuu ku dhawaaqay ou dhameeyo baa laga daba dhahayaa sida uu ugu dhawaaqay loogu dhawaaqayaa ilaa xay alsala iyo xay alfalax mooyaane oo iyagoo la dhahayaa laa xawla walaa quwata illa billah wixii kalese asalaatu khayru min anumi qad qaamat isalaa iyo kulli wax walbaba sidaa uu dhahaya baa laga daba dhahaya uma salluu calaya haddana igu salliya fainahu xaalku wuxuu yahay man sallaa calaya salaatan hal mar qofkii ugu salliya sala allahu calayhi biha cashran toban goor buu alla iyada sababkeeda ugu salliyaa uma salu llaha liyalwasiila wasiilo alla ii weydiiya fainahaa wasiiladaasi manzilatun darajo weyo bijanna jannada ku jirta oo laa tanbagii aan ku habboonayn oo yani u suurogelaynin oo aanu heli karaynin ilaa licabdi min cibaadihi hal addoon addoommaha ka mida mooyaane wa arjuu an akuuna ana huwa inaan anigu noqdaa baan rajaynayaa marka isagu uu noqonayaa marka yaa kalou noqon karaya faman sa'ala allaha li qofkii alla wasiila ii weydiiya xallat lahu shafaaca shafaacadaa u xalaaloobaysa oo shafaacadeedu mudanaya rawaahu muslim wacan abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu ana rasuula اlah sal ly slam qaala ida samictum nidaa faquluu midla ma yaquulu lmu'adin muttafaqun calayh kana waa soo gaabiyey wa can jaabirin radi allahu canhu ana rasul lah sal ly slm qaal man qaala xiina yasmicu nida qofka dhaha kolkuu dhawaaqa maho oo kolku dhammaado marka weeyaan kolka aadaanku uu socdo ijaabo mooyaane wax kaloo la dhahaya ma jiro waa la ajiibaya markuu dhammaadaa marka dikri kalaa jira dikrigaasuna marka dhowr nooc buu ka kooban yahay mid waa rasuulka sala allau alay wasalam oo wasiile alle loo weydiiyo si lagu weydiinayana xadiidkanaa sheegi doona midna waa in lagu saliyo oo xadiidkii cabdullahi bnu camr ayaa sheegay midna waa in la ducaysto markaas wuxuu leeyahay qofkii dhaha kolkuu nidaha uu maqlo allahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati lqaa'ima aati muxamadan wasiilat fadila wabcatu maqaama maxmuuda liladii wacadta qofkii sidaa dhaha hallat lahu shafaacati ywma alqiyaama allow allihii lahaa dhawaaqa kada taamka aheen ceebta lahayn lahaayow iyo salaadan taagan loo taagan yahay lahaayow si moxamed sala allahu alيyh wala slam wasiilo si wasiilana waan soo maray darajo xataa ka sarraysa darajada jannada ku jirto xataa ka sarraysa maxay ahayd firdows koleyta ka sarraysa inay tahay waalfadiila fadiilana waa shay dheeraada weeyaan wabcad u istaaji maqaaman maxmuudan iladii wacta mowqif oo lagu mahdiyo lagu wada ammaano oo kaad ugu ballan qaaday ah waa shafaacada cusmada ah weeyaan sida xadiidka jaabir xadiid kale uu fasiraye xallat lahu shafaacati ywma alqiyaama shafaacadayda wax laalabisa marka dadka qaar waxay kusii daraan inaka laa tqul fi lmicaad inaka laa tqul fi lmicaadadaasna marka waa riwaaya daciifa ohoo uu wariyey albayhaqi waxaa kaloo marka ay ku daraan darajat rafiicat alcaaliya iyo soomaalida allahuma rabba xaqa hadihi dacwa saas yidha waxaas oo dhanna waxba kama jiraan intan tadan baana kala dhahaya rawahu buhaari وعn sacd bn abi wqaasi radي allahu canhu can النabiy sal ه alay slam anahu qaal man qaala xiina yasmcu الnida ashhadu an laa ilaha ilا اllah waxdahu la shariika lah وأشhهd أنa محamdا عبdه ورasuله رضيت باللahi ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رضيت باللahi ربا وبمحمد رسuلا وبالإسلام دينا غفira lah ma تqدم kana marka waa dikri kale iyo duco kale shahaado la shahaato oo kii weysa qaadka oo kalaa kii cumareena kusoo marree kala qofkii ilaaha oo ku dhammaado ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh radiitu billahi raba alle rabbi nimaan ugu raali noqdo rabbi aan ku doorsani ma jiro wabi muxamedin sala allahu alayh waali wasalama rasuula muxamedna rasuulnimaan ugu raali noqday oo qof aan isilaahoya ummadiisa kaa dhigo oo nebi kale iyo ma aan ku doorsanayaa ma jiro islaamkana diinimaan ugu raali ahaaday alla waa u dembi dhaafa rawah muslim waa muslim iyo shanta ayaa wariyey shanta kale asxaabu sunanka iyo axmed wa can anas radi allahu canhu qaal qaala rasul lah sal ly slam adducaaءu laa yuraddu bayna aladaani waliqaama ducada lama lama diido oo lama aqbali waayo adaanka iqaamada dhexdooda rawaahu abu daawuud o tirmidi wa qaala xadiiثun xasan waana xadiid صaxiixa weeyaano صaxaaba alalbaniy fi صaxiix aljaamic الصغيir baabu fadli الصalaawaat waa midkii saddexaad shaygii saddexaad weeyaan oo fadaa'ishii ku saabsanaa waa salaadaha qaala allahu tacaala ina الصalaaةa tanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkar salaadu waxay ka reebtaa qofka ee khushuuc iyo ku tukada sidii la rabay waxyaalaha foolfoolxun iyo waxyaalaha la necab yahay ee dembiga dunuubta ka reebtaya macaasida ka reebtaa wa qaala tacaala وqاla taعaalى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رsuل الله صل ل سلم يقول إذا رأyتm أرأyتm bal ka warrama low أna نهرا haddii uu webi ahaan lahaa bibaabi أxadiكم midkin albaabkiisa kii ku sugan oo qulqulaya yqtasilu minhu uu ku qabaysanayo kula yومin maalin walbaba خمسa maraatin شhan goor hal yبقى min daranihi شhay wasakdiisii waxba ka hadhayaan qaaluu laa yبقى min daranihi شhay wasakdiisii waxba kama hadhayo qaala markaasu wuxuu yihi fadalika mثل الصلaوaaت الخمس kaasu waxau la mid yahay xaaladda shanta salaadood taas xaalkoodii weeyaan yamxu allahu bihina alkhaطaaya dunuubtu alla ku tirtiraa rawaahu muttafaqun calayh marka salaadda waxaa weeyaan salaad walbaba iyada iyo midii ku horeysay dembigii ka dhacay u wixii dhacay oo dembiga yay tirtiraysaa marka waxaa waxay la waa maxadaadka muxuu ahaayey lagu dhaqo baabuurada iyo waxyaalahaas iyo lagu dhaqo oo weeyaan oo eh, bay ka dhigan tahay oo kale oo maxaa lagu nadiifiyo marka waa nadiifin alle subxaanahu wa tacaala talagalay in khalqigiisa uu ku nadiifiyo oo kol haddaan nahay bani aadan ducafa ahoo addoommo ahoo aan naftooda hanan karaynin oo ka adkaan karaynin oo ilaa wa ilaa kii dunuub inaga dhacaysa ayay tahay alle subxaanahu watacaala marka wuxuu inoo sameeyey mawaasim khayraad ah oo dunuubta aan iskaga daahirino marka qofkii dayacaayo mawaasimtaa isagu dayacaa isaga doqonnimadiisa weeyaan ka faaidaysan waaya wacan jaabiri radi allahu canhu qaala qaala rasul lahi sal ly slam mahalu salawaati alkhams shanta salaadood xaaladooda waxay la tahay ka mahali naharin jaarin qamrin sidii webi oo qulaayo oo biyo badan calaa baabi axadikum midkood albaabkiisa ku sugan oo aan ka fogayna aan usii soconaynin yaqtasilu minhu kula yawmin hamsa maraat shan goor maalintiiba ku qubaysanayo rawaahu muslim alqamru bifatxi lgayn almucjama alkaiir yani alkaiir lmiyaah weeyaan dadka biyaha badan leh marka wuxuu kaloo in kale uu ka tusinayaa xadiidku maalintii hal mar wax ka badan inuu qofku qubaystayo haddii u u baahdo hadduu fahi iyo tanacum iyo isaga qasdaayo iyo iska maashmaash isaga qasdaayo ma ahayn hadduu masalan kulayl ama wasaaq ay sababteed uu u qubaysanayo inayna arrintaasu ahayn midkan ayna ahayn oo qofkaasi marka waa qof musrif oo ka badbadi oo xasaas aan la dhahaynin hadduu nadaafo iyo uu ka gelaayo وعn بن مسعوudi رضي الله عنه أنa رaجuلا أصاaba min امرأة qبلة nin baa haweenay dhunkasho ka helay oo mxuu dhunkaday haweenay ajnabiyeed ka ah faataa nabiya sal l slm nabigu yimid oo faakbarahu uga warramay faanzala allahu markaasoo la soo dejiyey aqimi salaata طarafay nahaari wazulafa min alleyl salaada hagaaji maalinta labadeeda gelin iyo saacada hore oo habeenkii aba ina alxasanaati yudhibna sayi-aat xasanaadku waa cibaadaadka waxaad tirtiraan dunuubtay tirtiraane faqaala rajulu xaniirkaa u leh qaala lijamiici ummatii kullihim maya waa ummadeyda dhammaanteed weeyaan oo muttafaqun caleyh weeyaan markakaasuna waxa weeye adilada laga qaatay sababa nusuulku inaanu mukhasis aanu ahayn oo nasku sabab xukunka sharcigu sababtii ku soo degay isaga aanay ku koobnaanaynin macnaha lafdiga cumuumkiisa laga fiirinayo oo wax alla wixii shabahoo dhan xaaladiisa soo gelayo oo dhan maxuunka uu leeyahay oo ka yidhaahaan alcibratu bicumuumi lafظ laa bikhusuusi sabab kanna waxaa la mida oo yani xagga sabab khaasa inuu ku yimid xakiisuna caan yahay lamida xadiidkii kacb ibni cujra radi allahu canhu markii muxuu ahaa isagoo muxrim ah madaxiisa aad in ugu badatay aayaddii ku degtay ee la faray inuu madaxa iska xeero neef adhyana uu gowraco haddii kale u saddex maalmood soomo haddii kale muxuu ahaaye uu sadaqo la baxo yuu marka wuxuu dhihi jiray anay igu soo degtay xukunkeedana waad wada leedihiin naزlat fiiha khaasa wahiya lakum caama saasuu dhihi jiray radi allahu canhu وعn أbي هريرaةa رضي الله عنه أن رsuل اه صل ل سلم qاal الصلaوaaت الخمس شhanta salaadood والجuمعaةu إلى الجuمعة جuمعadu ilaa جuمعada kale mukafiraatu lima baynahuna waramaضaan ilaa ramadaan marka riwaaya baa jirta tansana ayna sheegin kafaaratun kafaara gud bay u tahay inta u dhaxaysa maa lam tugsha alkabaa'ir inta aan lagu dhicin kabaa'ir baba riwaaya kalena marka waxay iyadu dhahaysa lafdiga ka yarduwaysay oo ida junat alkabaa'ir rawahu muslim marka waxay xadiidkan wuxuu faa'iideynayaa cibaadaadka waxyaalaha lagu dhaafo acmaasha saalixa lagu dhaafo dunuubteedii inuu yahay sakaa'irta uu yahay amaa kabaa'irtu iyadu tooba ayay u baahan tahay ama maxbu fadliha subxaanahu watacala ayaa lagu dhaafaa وعn cثmaan بn cafaan radي allahu canhu qaala samictu rasuul اlah slى اllahu عalيه wali slm yaquul maa min imri'in muslimin ma jiro qof muslimihin taxduruhu salaatu maktuuba oo ay qabato ay u gasho salaad faradihi fayuxsinu wudu'aha oo wasaqaadkeeda wanaajiya wakhushuucaha wa rukuucaha mashruucdeeda iyo rukuucdeedana wanaajiya ilaa kaanad kafaaratan limaa qablahaa wixii ku horreeyay kafaara mid u noqonaysaa maa lam tu'ta kabiira inta aan lala imaanin dembi weynoo kabiiraada wadalika adahra kullahu kaasuna waa cumriga oo dhan weligiiba kolkii uu eh, la yimaadaba waxyaalaha uu la yimaadaba waxay u noqonaysaa kafaara gudba u noqonaysaa rawaxu muslimka baabu salaati subxi walcasr salaada subax iyo casarka gaar ahaan salaadihii axaadiidkii hore waxay ahayd marka kuwa caam oho salaadaha oo dhan ka dhexeeya baabkana marka wuxuu ku sheegaya laba salaadood oo salaadaha ka mid ah fadiilo gaaro ay sii leeyihiin can abi muusa radi allahu canhu ana rasul la sal slm qaal man salla albardayni dakhala aljanna labada qaboobay qofkii tukadaa waa subax iyo iyo casarka e jannaduu galayaan muttafaqun calayh albardaanu subxu albardaani subxu wاlcasr وعan abi زuhayr cumaaraةa bni ru'aybata radي allahu canhu qaala samictu rasul lah sl slm yaquul lan yalija الnaar naarta ma gelaayo axadun sallaa qabla طuluuci الshamsi wa qabla guruubiha qof oo tukaday intayna qoraxdu dhicin iyo intayna soo bixin labadaas rugtoo tukaday yani subxa wاlcasr rawahu muslim وعn jund bn sfwan radي allahu anhu bn sufyaana radي allahu canhu qaal qaala rasul lah sal ly slam man salla subxa fahuwa fii dimmati illah ammaankii alluu yahay qofkii subxa tukadaaye fanduruu fandur ka fiirso ya bna aadam ina aadamow laa yadrubannaka allahu alla yaanu kuu raacdaysanin min dimmatihi bishay rawax muslim waanu soo maray laba goor horaa soo marray saddex boqol sideetan iyo sagaal iyo laba boqol soddon iyo kow baa ku soo marray isagoo wax yarna lafdigu uu kaga yar duwanaa oo dhahayay ziyaado yani uu sii lahaa oo alla qofku uu dimadiisa wax uga qabsado waa gaaraya markaasuu naarta hamboori ugu ridaya dahdi xadiidkan kada marka wuu riwaayaad badan yahay oo riwaayaad badan oo waxaa jirta arrintaa ku saabsan oo salaada subax gashadeedii iyo ku saabsan fadliga ay leedahay oo uu riwaayaadkiisana aad u dhigdhigay sheekh albani fii saxiix aljaamic sagiir uu ku dhigay oo riwaayad fara badan leh waxa an abi hurayrata radi allahu anhu qala qala rasul la sl slam yatacaaqabuuna fiikum way idinku kaltamayaan malaa'ig baa idinku kaltamay malaa'ikatu bileyl wmalaaikatu binnahaar malaa'ig habeenkii iyo malaa'ig maalintii ah wayajtamicuuna waxayna ku kulmayaan fii salaati subxi wa salaat alcasr salaada subax iyo salaada casr bay ku kulmayaan oo isbedelayaan yani sida shaqaalahu kuwa meel waardeeyey iyo wixii meel iskala shaqeeya isu bedelaan kuwa gelinka shaqeynaya iyo kuwii gelinkaa shaqeynaya oo saacadii isugu yimaadaan isbedelaan ay jiraan sidaasoo kale iyagoona isu bedelayaan uma yacruju aladiina baatuu fiikum way korayaanoo sare aadayaan kuwii xalay idinla bariyay salaada subax marka la joogo fayas'aluhum rabbahum rabbigood baa su-aalaya wahuwa aclamu bihim isagaa uga aqoon badane kayfa taraktum cibaadii sideed kaga timaadeen addoomadaydii fayaquuluuna waxay dhahayaan taraknaahum wahum yusalluuna waataynahum wahum yusalluun waxaan ka nimid iyagoo tukanaya iyagoo tukanayana waanu tagnay markaan kaleeyi muttafaqun calayhi warbixintaas marka qofkii ka qadaayo qofkii warbixintaas ka qadaayee alla subxaana wa malaa'igta sidaa ugu warbixiso waa isaga isqabsaariyey وعn جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه qال كنا عnda رسول عnda النبي صلى اه علي سلم waxaan la joognay نبga صلى الله عليه وaلي وسلم baan la joognay فنadra إلى الqمر day wuxuu fiiriyey laylaة الbdr habeenka afar iyo tobnaad ah faqاala markaasu wuxu uhi إنكم saتروna ربكم كama تروna hذا الqمر idinku waxaad arki doontaan rabbigiin baad arki doontaan sidaad arkaysaan dayaxaas oo kale baad arki doontaan yani ru'ya xaqiiqiya oo waadix qumud iyo labsitoona aanu ku jirin baad arki doontaan laa tudaamuuna idinkugoo aan la idin dulmiyeynin mise laa tudaamuuna laa tudaaruuna iyo marka waxay noqotaba yani macnuhu waxaa weeyaan idinka oon wax idin xidhiirayay iyo wax idin dulmiyayay iyo aanu jirin baad si tartiiba u arki doontaan si dayaxa oo arka dayaxa marka qof waliba meeshiisu kaga toosan meeshiisu ka arkaya laiskama xiriyo laiskama qarqarinayo laa tudaamuuna fii ru'yati fain istaطactum haddii aad karaysaan anlaa tuqlabuu inaan la idinka xoog roonaanin oo hawl iyo hurdo iyo wax wahsi iyo wax idinka xoog roonaada aanu jirin idinka celiyaan calىa salaatin qabla طuluuci الshams wa qabla guruubihaa salaad oo ka horaysa qoraxda soo bixideeda iyo mid ka horaysa qoraxda dhicitaankeeda fafcaluu yeela mutafaq calayh waxaanu kusoo noqon doonaa raqم ألف وتمنمية خمسة وتسعين وفي riwaayaة fanadara ilى الqmr laylaة arبaca caشhaرة halkay laylaة bedri ka dhahday tii hore i dhahday habeenka afariyo tobnaad waana isla macno laylaة bedr waa laylaة arبacata caشhaرة وعn buraydةa رadي الله عnه qala qala rasul اlah slى الlه عليه وaلي وsلم man taraka صلاaة الcصr xabطa cmlhu rawahu msلم qofkii salaada casr ka tagaayo camalkiisii oo dhan waa hobtay oo bilaash buu noqdo waa hogo waa khasaaray rawaahu الbخaariي baabu fadl mashi ila lmasaajid socodka loo sii socdo masaajidda loo sii socdo fadiilada buu leeyahay can abi hurayrata radi allahu canhu ana nebiya sal ly slam qaal man hadaa ila lmasjidi aw ra-a qofkii uu jarmaada masaajidda ama u baqoola acadda allahu lahu nuzulan fi ljannati nuzulan jannadu ugu sameeyaa soori ugu sameeya dayaafad ugu sameeyaa kullamaa badaa ow raax alla markuu jarmaado ama uu boqoolaba yani gelin hore hadday tahay gelin dambe hadday tahay mar alle markuu aadaba sooriya gaara diyaafad gaaro alla usii diyaarinaya alla usii kaydinaya iyo maamuus iyo sharaf muttafaqun calayhi waxa weeyaan marka xadiidku wuxuu kusoo hormaray mi-a wa halaaa wa ishriin وcanhu radi allahu canhu ana nabiya sal ه alay slm qaal man taطahara fii beytihi qofkii gurigiisa ku tahaaro qaata uma madaa ilaa beyti min buyuut illah haddana aada guri guryaha ayaa ka mid yani masaajidda weeyaane liyaqdiya inuu guto fariidata min faraa'id illah waajib oo waajibaadka alle ka mida salaadaha inuu guto daraaddeed u aado tan kale aan u aadin kaanat khuطuwaatuhu tallaabooyinkiisu waxay ahaanayeen ihdaahaa midood taxudu khatii'atan dembi tiiridaysa waluqaata kalena tarfacu daraja darajay sare u qaadaysaa muttafaq rawahu muslim labada tallaabo isku xigta labada lugood uu qaadayo yaa midna darajo lagu tallacsiiyo midna dembi laga ridi midna inta ay tallaabooyinkiisa markaa mid yihiin uu sii qaadayo ayay ku xidhan tahay marka fadligu uu helayo saasaan u soo marray inuu qofba qofku ka fogyahay uga fog uu uga fadli badan yaho xadiidkii ubay bni kacbi haddana soo noqon doono iyo وعn أبي بن كعب رضي الله عنه qال kاna رaجuل min الأنصاaر lا أعلم أحدا أبعda min المسجد minه in ansaareed baa jiri jira oo aanan ogayn in masjidka uga fogaansho badan وakaana laa تkطئhu صلاة salaadina ma gafaynin masjidkuu salaaduna kusoo tukan jiray faqiila lahu waxaa lagu yidhi mise anaa ku idh bay riwaayo kale ahayd oo shaki bay ahayde low اشhtarayta ximaaran tarkabhu fi الظلmaaءi وفي الرمضاء mar haddaad iibsato dameer oo ah soo korto habeenka mugdigiih iyo maalinta cagagubka ah qaala markaasuu yihi maa yasurunii ana manzilii ilaa jambi lmasjid ima farxiyaano ma aanan jeclaysaen inuu gurigaygu masjidka dhinaciisa uu yahay oo ku dhow yahay inii uriidu an yaktuba lii mamshaaya ila almasjid warujuucii idaa rajactu ilaa ahli maxaan rabaa anigu in la ii qoro allaabooyinkayga iyo socodkayga masjidka kolkaan usii socdiyo soo noqodka eridayda aanu soo noqdaba faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi qad jamaca allahu laka dalika kullahu intaasad alla waa suu kaadaray oo waxa aad ka xisaabantay alla waad leedahay oo alla waa kuu taxgariyey rawaahu muslim waqad sabaqa fii raqam mia sabca wahalaaثiin wa can jaabirin radi allahu canhu qaal qalat ilbiqaacu xawla almasjid coosaskii masjidka hareerihiisa ahaa yaa bannaanaaday faaraada banuu salimata an yantaqiluu qurba almasjid qabiilada banu salima waa qabiiladu ka dhashee ayaa waxay dooneen inay masjid agtiisa usoo guuraan fabalaqa dalika nabiya sala allahu alayh waali wasalam arrintaasuu nabiga soo gaadhay faqaala markaasu uu lahum wuxuu ku yidhi balaganii annakum turiiduuna an tantaqiluu qurba almasjid qaaluu nacam yaa rasuula allahi qad aradnaa dalika arrintaa waan doonnay faqaala markaasuu yihi bani salima war banuu salima ow diyaarakum tuktab aahaarukum diyaarakum tuktab aahaarukum guryihiina yani degmadiina jooga tallaabooyinkiina laydin qorayaay faqaaluu markaasi waxay maa yasurunaa anaa kunaa taxawalnaa nagama aanu farxiyaan inaan ahaan lahayn inaan soo guurno soo dhowaano maanaan ku farxinin alla na waafajiyo intaana soo guurin nabiga sal ly sl nooga hadliya ba ilahi marka rawaahu muslim warawa albuhaariyu eh, macnaahu min riwaayati anas وعn أbي موسى رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم إna أعظم الناasi أجرا في الصلاة qofka ugu weyn xagga أجriga salaada ugu أجri weyn أbcadهm إlayha mamshan waa ka ugaga fogaansho badan xagga soo socodka faabcadهm haddana ka kusoo xiga ugu sii fogaansho badan waladii yntadiru الصلاة qofka salaada sugaaya xataa yusaliha maca الإimaam ilaa uu imaamka la tukado yaa acdamu ajran ka ajri weyn min aladii yusallii tuma yanaam intuu hore isaga tukado iska seexanaya salaaddii oo waqtigeedii uu galay oo imaamku xoogaa yar daacsan yahay qofka isuga ilaa imaamka kala tukado yaa ka ajri badan qof intuu iska tukado afartiis ragcadoo iska seexado gurigiisa aada rawa muttafaqun calayh wacan buraydata radia allahu canhu an inabiy sal ly slm qaal bashiru lmashaa'iina fi اlulami ila almasaajidi binuuri اtaami ywma alqiyaama ugu bishaareeya kuwa socodka badan ee tallaabo dheer u socdo oo meel fog ka soo aada masaajidda habeenada mugdiga ah nuur taam ah ugu bishaareeya maalinta qiyaamada habeenada mugdiga ah hadday roobab iyo dhooba iyo waxasi jiraanna de waa sii ajir badanay in sha allahu tacaala alaykum salam rawahu abu daawuud watirmidiy waana xadiid saxiix ahoo صaxaxahu الsheikh اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيr وعن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رsuuل الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط laba goor baan soo maray xadiidka marna waan soo maray laba goor baan soo maray oo isaga oo kun iyo soddonana waan soo maray boqol iyo soddon iyo kow isagoona waan soo maray rawaahu muslim وعn أbي سعيid الخdري رضي الله عنه أن النبي صل sل qاal إida ra'aytum الرaجuلa yctaadu الmasaajid markaad aragtaan ninku isagoo ka caada yeeshay masaajidda oo masaajidda un laazimaya fashhaduu lahu bاliimaan uga marakaca oo u qira iimaan qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana biاllahi walyawmi اlaakhir alaaya masaajidda alla waxaa un qofkii alle iyo qiyaamo rumaysan saasu alla yihi kolkaa qofkaad calaamadaa ku aragtaan mu'min inuu yahay uga mara fura alaaya an akmil aaya rawaahu tirmidiyu aayadda marka takmiilkeeduna wuxuu ahaa man aamana billahi walyawmi alaakhir wa aqaama asalaa oo salaadana hagaajiya wa aata zakaa zakadana bixiya walam yaksha ila allah alla ma waxalena aan ka baqin facasaa ulaaika an yakunuu min almuhtadiin kuwaasu waxay mudan yihiin inay noqdaan kuwa hanuunsan xadiidkana waxa rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan xadiidun xasan weeyaa buu dhahay alimaam atirmidi radi allahu canhu xadiidkuna daciif weeyaan waxaa xadiidka kaloo wariyey axmed iyo ibnu maaja iyo ibnu khuseyma iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo nasaa-i iyo albayhaqi intaasoo dhaniba waa wariyeen xadiidkana waxaa daciifiyey الشhيk الألباني في ضعيف الجامع الصغير ومشكاة المصابيح وكذلika ضعفه ابن كثير رحimه الله تعالى في تفسيره marka xadiidku ضaciif weeyaan sababku ku ضaciifayna waxaa weeye waxaa wariyey nin la yidhaaha dراج أبو السمح وهuوa ضaعيif في xadيiثi عن أبي الهyثم وhذا min riواayatihi xadiidkan kada ninka ka wariyay أبو سعيid الخdري waxaa la yidhaha أبوالهyثم magaciisana waxaa weeyaan sulaymaan ibn camr alcutwaari ninka ka wariyana waxaa la yidhaahaa daraaj ibn simxaan ibn simcaan oo waxaana ku magac dheer yahay abusamx ninkaas wuxuu ragga kale ka wariyo waa nin rag ah laakiin wuxuu ka wariyay abulhaytham uu daciif ku yahay marka kana abulhaytham buu ka wariyey marka xadiidku waa daciif baabu fadli intidaari salaa salaada sugiddeeda waqtigii on weli la gaadhay inta masjidkan lasii tago ama kolkii mid lagu tukaday midii kale lagu sii sugo fadliga ay leedahay can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه wali slama qaal laa yazaalu axadukum fii salaati ma kaana fi salaati taxdisu midkiin kama zuulayo inuu salaad ku jiro in alla intay salaadu celinaysaba laa yamnachu aanu u diidaynin an yanqaliba ilaa ahlihi nolodiisa u gadoomo ila salaa salaada mooy salaad uuna halkaa ku fadhiya dad kale u fadhiya ayna lahayn salaad buu ku jiraayo salaad ajrigeed baa u socda haddii shuruudeedii uu helana ducaadii malaa'igta allow u dambi allow ka tooba aqbal allow muxuu ahay sidaasay dhahayaan muttafaqun calayhi markaas dad badan oo arrintaa ku khasaarsan baad arkaysaayo kolkii la tukado maqribkii la tukado inay masjidka intay ka soo baxaan ama masjidka hortiisa fafadhiistaan oo meelha ku sheesheekaystaan ama jidadkii istaagaan oo wax maalaayacni ah qofkii dan isagu leh danihiisa ilaashanayaayo kolka eh, maxaa laba faa'iidooda middood buu haystaayo dana adduunya buu qabsanaya laakiin kuwa bilaash eh, isaga sheesheekaysta ee sheekadii iska macansada meelaha masjidkii culayssanaya inta ay ku jiraanba dhib uu ku yahay inna lilahi wa inaa ilaa raajiin dadkaasu waxaa weeye dad aada u khasaarsan weeyaan intaa yaree labada salaadood u dhaxaysa hadduu masjidka ku sugi lahaa salaada waxa uu la noqon lahaa ee gurigiisa la aadi lahaa kolkuu salaadaa tukado aad iyo aad buu u weynaan lahaa وعنه رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل الملaaئكaةu تصلي عlى أحadiكم malaa'igtu way u ducaysaa midkiin maadaama fii مصلاه اladي صلىa فيihi inta uu joogo meeshiisii uu ku tukaday alيكم سلام maa lam يحdث waa intaanu weyse qaadku ka jebin تquل waxayna dhahaysaa اللهma اغfir lahu اللهma ارحمhu اللهma تب عaليه sidaasay dhahaysaa rawاه البخاaري وعن أنس رضي الله عنه أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل habeen buu salaadii cishaha dib u dhigay oo ilaa habeenka nuskiisa yuu dib ugu dhigay markaasuu soo baxay oo dadkii tajiibay uma aqbala calayna biwajhihi bacdamaa salla wejigiisuu nala soo qaabilay waa nagu soo jeedsaday kolkuu salaaddii tukaday dabadeed faqaala markaas wuxuu yidhi salla annaasu waraqaduu dadkii waa tukadeenoo waa seexdeen walam tazaaluu fii salaati mundu intadartumuuhaa salaadna ma aydan ka zuulin in alla intaad sugayseenba salaadda intaad sugayseenba salaad baad ku jirteen oo salaad baa idiin socday rawaha الbخaariي xadiidkana wuxuu kusoo noqon doonaa ألف وسبعمية ثمانية وأربعين baabu fضل صلاaة الجamاعة عن بن cمر رضي الله عنهma أن رsuل الله صلى اه علي سلم qاaل صلاaة الجamاعaةi أفضل min صلاaة الفrdi salaat lfardi yani salaat lfardi weya salaada jamaacadu waxay ka fadli badan tahay salaada kelida bisabcin wa cishriina daraja toddoba-iyo labaatan darajadood muttafaqun caleyh وعn أbي هurayرaةa رadي الله عanهu qala qala rasul ه slى الlه عليه alي وsلم صلاaة الرaجuل جamاcaةn tukashada qofku uu jamaaca ku tukadaayo tuضacafu waxaa laga laalaabaa calى salaatihi fii beytihi wa fii suuqihi salaadiisa uu gurigiisa ku tukaday iyo dukaankiisa ku tukaday sayladiisa ku tukaday iyo hamsan wa cishriina ضعfa shan iyo labaatan laalaab ismana bulinayaan riwaayadii hore ibn cumar ee toddobiyo labaatan dhehaysa iyo tantadu wadalika kaasuna wuxuu yahay sababkaa sidaa ku noqotay idaa tawada'a markuu weyse qaato faaxsana wudu'a weyseqaadka u hagaajiyo uma kharaja ila masjidi masjid oo u baxo laa yukhrijuhu ila salaa salaadna wax kale aanu bixinaynin lam yakdu ma tallaabsado khadwatan tallaaba ma tallaabsado ilaa rafacad lahu biha daraja ruficat lahu bihaa lagu dallacsiiyaa wa xudat canhu bihaa khaiya dembina waa laga ridaa halkii tallaababa xadiida aan soo maray wuxuu sheegayay labada tallaabadood baa midna dembi ridaysaa midna darajada nacsinaysaa amase labadiiba isku darta halkii tallaabo yaa labadha loogu kulminayo faidaa sallaa markuu tukadana lam tazal ilmalaa'ikatu tusallii calayhi malaa'igtan ka zuulayni inay u ducayso maadaama fii musallaahu meeshuu ku tukada intuu joogo maa lam yuxdid intaanu wayseqaadki ka jabin oo dhibaatana aanu la imaanin sheekana aanu la imaanin taqulu waxayna dhahaysaa allahuma salli calayhi allahuma arxamhu walaa yazaalu fii salaati man tadara salaa salaadna kama zuulayo in alle intuu salaad sugayaba muttafaqun calayhi wahada lafdu lbukhaariy wacanhu radia allahu canhu qaal أtى النبy slى الlه عlيه وaلي وsلم rajul أعmىa nin indhalaaba u yimid nebiga slى الlه عlيه وaلiه وsلم wa ibn أmi مktuumi radي الlahu عanهu faqaala ya rasuul الlah laysa lii qaa'idun yaquudunii ila lmasjid meliga qofkii hogaamiyo masjidka ii hogaamiya gacanta ay qabto weliba gurigiisuna waa fogaa wuxuuna ka ashtakooday madiina inay godad iyo xasharaad iyo bahalo badan ay leedahay fasa'la rasuul allahi sal l sl rasuulka alle wuxuu weydiistay an yurakhisa lahu inuu u ruqseeyo oo fayusalliya fii beytii gurigiisa ku tukado farahasa lahu waa ruqsadeeyo markii hore uma falamaa wallaa markii uu noqday buu dacaahu u yeedhay faqaala lahu wuxuu yidhi hal tasmacu nidaa bisalaa ma maqlaysaa dhawaaqa salaada loo dhawaaqayo adaankaa qaala nacam qaala faajib soo raac markaa xay cala salaa xay cala falaax kol haddaad maqlayso oo macnahuna ay tahay kaalaya salaaday kaalaya maa tahay soo raaco ha ka hadhin rawaahu muslim wa can cabdillaah wa can cabdillaahi wa camr bni qays cabdillahi bni qays mise camr bni qays almacruuf bn maqtuum almu'adin radia allahu canhu waa ninkii indhaha lahaa ah waa ninkii saaxiibulqisaha ahaaye xadiidka abu hurayra qisadiisa uu sheegayay kii ka horreeyey weeyaane wuxuu yihi qultu anahu qaala ya rasuula allah ina almadinata kahiiraة alhawaam alhawaam yani alxasharaat wاsibaac iyo dugaag meeliska duuraho beeraley ah waxay ahayd tuulo oo kale tuulayaasha beeralayda oo kale oo dugaaguna habeenka iska yimaadaan faqaala markaasu wuxuu yihi rasul la sl l slam tasmacu xaya calى اsala xaya calى alfalaax xaya calى sala xaya cala alfalax ma maqlaysaa xaya halan yani kaalay ama soo qaabil xaya cala salaa xaya cala alfalax xaya cala macnaheedu waxa weeyaan uxduruu ama aqbiluu ama tacaalow weeyaane rawaa abu daawuuda biisnaadin صaxiix wamacnaa xaya halan tacaala xadiidku waxaa weeyaan waa xadiid biisnaadin xasan bu sheekh nawowi leeyahay radi allahu canhu lakin xadiidku xasan waa ka sarreeyaayo waa صaxiix صaxaxahu sheikh اlalbani fi صaxiix ibn maaja wa irwa اlgaliil وعn abi hurayrata radi allahu canhu ana rasul lah sl ly slm qaal wاladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku jirtee laqad hamamtu waxaan ku hamiyey an aamura bxaطbin fayuxtaطb inaan amar ku bixiyo qoryo oo lasoo guro qoryo uma aamura bالsalaati fayu'adana laha salaada aan amar ku bixiyo in loo adimo oo loo adimo uma aamura rajula nin aan faro faya'uma الnaasa dadka uu tujiyo uma ukhaalifa aad u weydaarto ilaa rijaalin niman oo guryahooda ku tukanaya salaadaasuna salada cishaay ahayde fa uxariqa calayhim buyuutahum aan ku gubo guryahooda muttafaqun caleyh laba saddexdantada xadiidba waxay tusinayaan salaada jamaacada inay tahay fardu cayn fardu cayn labadii xadiid ugu horreysay iyagu fadiilada ay leedahay bay tusinaysaa marka salaada keli loo tukadaan iyaduna inay asaxayso oo fadli ay leedahay laakiin laga fadli badan yahay bay tusinaya laakiin saddexdan tada xadiidba waxay tusinayaan inay salaadaasu fardu ay tahay ka ibn mascuud ay soo socdaan isaguna sidoo kale weeyaan li'annu ninka indhahala ee danta gaarka a sheegtay iyo dhibaatada ee laga aqbali waaye ee imow la yidhi macnuhu waxay tusinaysaa inay farducayn cayn xataa isaga ay ku tahay midda kalena xadiidkan hadda ugu dambeeyeyna tahdiidkaa waxay ku muteen in guryahoodii lagu gubo in kaharidda ay ka hadheen daraaddeed ay ugu murteen waa inuu yahay shay waajib oo cayn ku ah ka tegitaankiisa marka wuxuuna rasuulku sal lla alay slam uu uu horteeda ku hamiyey uuga tanaasulay taxgelin uu taxgelinayo dadka ahlufaradka ahayne haweenka iyo carruurta iyo kuwaasa ah mooyaane waa ku gubi lahaa muttafaqun caleyh wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal man sarahu an yalqa allaha tacaala qadan muslima qofkii ku farxi lahaa inuu berri qiyaamaha weeyaan alla la kulmo isagoo muslim ah falyuxaafid calaa haaulaa'i asalawaat ha ilaaliyo oo ku dadaalo kuwan salaadaha ah xaysu yunaadaa bihina meesha loogaga dhawaaqayo dadka loogu yeedhayo oo masaajidaa faina allaha sharaca linabiyikum sala allahu alayh waali wasalam sunana alhudaa alla subxaanahu watacala wuxuu nabigiina u jideeyey jidadka hanuunka iyo khayrka ah wainahuna min sunani lhudaa sunan hudiibay kuwanuna ka mid yihiin walow anakum sallaytum fii buyuutikum ya walow annakum sallaytum fii buyuutikum haddaad idinku walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh